wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilimaami alxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximahu llah baabu lwaqfi waqfiga ayaan joognay waqafka alwaqfu waxaa la yidhaahdaa mancu bayci raqabati waatasaduqu bilmanfacati calaa wajhin maksuus caynta in la gadaa in la manciyo caynta gadideeda shayga la waqfaayo yani cayntiisii yani waqaf waxaa la yidhaha cayn in beeceeda la manciyo in la gado cayntaas manfacada ka soo baxdana in la sadaqaysto taasaa waqaf la yidhaha ayb marka manfacadii baa la sadaqaysanaa raqabadiina waxaa laga deynayaa beeca calaa wejhin maksuus wej maksuus oo markaa ama dad lagu gaar ama noocyo asnaaf ayb kaasuu halka markaan halkaan u baabyahay marka axkaamta ku jirta waqtiga can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga weriye abu hurayra ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala camalkiisa ayaa ka go-o ilaa min halaatin saddex ma aane oon go-aynin ilaa min sadaqatin jaariyatin sadaqo jaariye oo socoto maahan ow cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacsado ow waladin ama walad saalixin suuban yadcuu lahu usoo duceynayo isaga rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey nusakda buluuqulmaraamka qaarkeed waxaa ku dhacday idaa maata bnu aadama kutub fara badan oo mukhtasaraadkana saasay u wariyaan kutubta marka xadiidkan lagu wariyey ee riwaayaadkiisa ay ku jirtana idaa maata alinsaanu bay ugu jirtaa oo adugu ad adaad muslimka fiiriso saxiixu muslimka idaa maata alinsaanu yaa ka helaysaa idaa maata bnu aadama ma ka helaysa marka riwaayadan idaa maata bnu aadama wax hadda meel ay ku taallo lama ogi riwaayada saxda ah, idaa maata alinsaanu waa marka oo nusakda kutubta ku taal waa hadda macnuhuna waa un isku mid hadda ah. idaa maata alinsaanu haddii uu dhinto inqadaca camaluhu camalkiisa waa go-ay qofka camalkiisa marka waa go-ay oo camal isaga ou soo bilowdo ou insheeyo oo u soo bilaaw ou soo bilaabanayo ma jirayo sababtoo adduunyadii lagu camal falayo ka tegay baa macnuhu camal uu isagu bilaabanayo hadda salaadihii iyo soonkii iyo zakaadkii iyo sadaqaadkii waa ka dhamaadeen uu samey jiray sababto waa dhintay marka hadduu awel dadka u ducey jiray hadduu awel dadka wax jiray hadduu awel eh, dadka waxberi hadduu awel dadka waxberi jiray hadduu awel yani samey jiray acmaalulbiri wixii uu samey jiray o dhan waa ka go-aya markuu dhinto ilaa saddexdan lasoo reebay la sheegi doono maa saddexdan unbaa usoo harayso saddexdan waxay usoo harayaan waxaa weeyaan waa nafci mutacaddi oo qeyrkiisa u tallaabay oo keyrkii uu ka faa'iideysanayo hadhow hadda waxaa laga qaadanaya waxaa waya qof meydoo dhintay ii ducee haddaad tiraahday waxa weeyaan waxaan soconayn camalkiisi waa go-ay mar u dhammaaday hadduu ducaysanaa isagaa ducaysa lahay ee lama dhaheen isagaa wiilkiisa usoo duceynayo lama dhaheene isagaa ilaahay wax warsa lahay haddii uu sidii adduunyada markuu joogo kale ugu ducaysan jiray haddii uu yahay marka nolosha adduunya nolosha qabriga waa kala bedelan yihiin oo nolosha qabrigana waxaa layidhaha alxayaatu albarzakhiya midan kalena waxaa weye noloshaan adduunyadana xukun kalay leedahay saddexdaa unbaa marka aan go-in oo iyada u soconayso ilaa min sadaqatin sadaqo jaariyatin oo jaariye ah sadaqo jaariye oo samaysta waxbuu waqfay masalan waxbuu yani waxaan ujeedaa maxalushaahidka halkan waxbuu waqfay ceel ayuu meel ka qoday waa waqfay wuxuu yidhi dadka fuqarada ee baahan ceelkaas halaga ama dadkii musaafiriinta ha ka cadaadiyo ama wixii kasoo baxo qoladaas ha la siiyo fuqarada ama dadka dad unbu marka uu dhibaato u qabo ama u dhisay markaasuu yihi dadka aan fuqarada oo waxba haysan hooy aan lahayn ah, aan u waqfay ha iska seexdaan martida iyo dadka masaakiinta mar guriga ha kusoo degaan waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weye intay guriga ou jiro oo manfacadaas lagu qabanayo ajrigii a socona ilaa min sadaqatin sadaqa maahani sadaqadaasoo jaariyatin soconaysa sadaqada soconaysana waxaa weeyaan waa wax qofkii marku dhintay xataa weli sii socda iyada ay marka ama ceel la qoday ha noqoto dugsiye la dhisay ha noqoto maraakib cilmiga dadka loo sameeyey madaaris cilmiga ha noqdaan ha noqdaan isbitaallo dadkii loo dhisay fuqarada ahay lagu daaweeyey daaweeyo waa badan yihiin meel biyo laga sameeyo marka eh, ceel ama keyrkiis ha noqoto oo marka eh, sadaqada jaariyada marka taas taas wey taa iyada marka waa soconaysaa qofka hadduu samaystay waa u soconaysaa qofku waalidkiisna waa u samey karaa isaga ad midda laga hadlaa waxaa inuu asag hadduu asagu samaysto sadaqadii jaariyada ahayd ajrigeeda waa u soconaa waalidkiisna waa u samayn karaa oo xadiidka isna sacd ibni cubaada u daliil ah oo uu yidhi rasuulka ilaahi hooyaday sikadiisay u dhimatay haddii ay marka ay hadli lahayd waxbay sadaqaysa lahayd ee afa atasadaqu canha waxma ka sadaqeeyaa buu yidhi xaggeeda rasuulka calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi haa buu yii afa atasadaqu canhaa shayan qaala nacam buu yidhi haa markaasu wuxuu u sadaqeeyey beer marka uu lahaa oo timir ah ayuu waqaf uga dhigay sadaqa jaariya uga dhigay beertaasaa marka yaa marka ajrigeeda ugu socdeen marka calaa kulli xaal sadaqada jaariyada waxaa weyan waxyaabaha aan go-eynin bay mid tahay nacam waa ku yaryahay marka annaga dadkeenan soomaalida nacam kuma badna oo sadaqada jaariyada ma ma naqaanba sida sida siday u badan yihiin dadkeena nacam ay guryo la dhiso la waqfo iyo ceelal tiro badanoo laqodoo la waqfo iyo madaaris la dhiso iyo isbitaallo la dhiso la waqfo iyo oo lacagta dadka ka shaqeynaya inta lacagtooda la bixiyo dadka idinkana lacag la-aan ku daaweynayna waxaasoo dhan masame ma sameyno waana samayn karnaa haddii aan marka aan diinka si fiican ugu fahamsanna sadaqaad mubtadaca unbaa la daba ordahay waxyaaba ugu qariibsan ninka waxaa weya waalidkiis maalinkau dhintay maalinkeeda kale yaa laga yaaba toddoba neef oo geela inuu kor qalo maca daalika waxyaaba uga muhiimsan oo hadduu u sameyn lahaa yani weligeed aysan ka ajrigi ou maalin walba usoco soco lahay ayuu ku tegaya marka taa waxay gela tastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr wax fiicanoo waxun lagu bedelayo bidcaadii shay bidcaad lagu la qaato oo sunadii laga taga dhibay leedahay ow cilmin ama cilmi yuntafacu bii lagu intifaacsaday cilmigau reebay dadkiibau baray dadkiibaa cilmigii dadki sii baraaya iyagana isaga laftirkiisa marka waa ajrigii waa socona marka qofka isagoo dhinto ajrigii u lidalika marka culamada kutubadaana haddaan aqrsanayna alifeen iyo ajrigooda waa u maadaama laga faa'iideysanayo ay cilmigeedi nacam aw waladin ama welad saalixin suuban yadcuu loo usoo duceynayo welad saalixa iyadana weladka salaaxiisa waa camal a oo asaa ku dadaalay waalidkii baa dadaalay weladkii markuu ku dadaalay ilaahayna uu tawfiiqdii waafajiyey ayaa marka uu usoo duceeyey taana camalkaasna marka waa weladkaa saalixa ducadiisa u soconay rawahu muslim xadiidka muslim baa xadiidkan marka waa xadiidka imaamu shaafici oo saddexdan mas'alo wuxuu uga soo reebay mas'alada caamka oo ah wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa insaanku uma sugnaanin mana laha ilaa wuxuu shaqaystay maahan ilaa saddexdan baa uu ka reeba saddexdan filxaqiiqana saddexdan laftirkeeda waxaa weeyaan waa camalu camalu camalu waxaa weeyaan qofka dhintay camal oo hore u samaysta samaysto iyada naftigeeda waxaada shaqaysanin maba yaallaanba meesha naftigeeda maxaa yale saddexdanba isaga unbaa ku dadaalo samaysanaya qofkii calaa kulli xaal wixii aan intaana waa mas'alada uu shaafici u cuskaday qur-aanka in loo akriyo meyd sawaabka qur-aan akrintaas meydka inuusan gaaraynin ayuu u cuskaday aayaddaas iyo xadiidkaanoo laysku diiday qowlka imaamu shaaficina saas wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal marka hadda baabulwaqfi a anaga joognay ilaa min sadaqatin jaariyatin t waqafki axkaamtiisiina waa tan wacan ibni cumara radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi asaaba cumaru cumar wuxuu helay ardan dhul ayuu helay bikhaybara u ka helay khaybar dhulkeedii markii la qeybinayo cumar qayb bau helay faata nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiguu u yimid yasta'miruhu xaal ou ka la tashanayo fiiha uu kala tashanaayo shaniga arrintaas istimaarkuna hadda waxaa wey waa tashi waa la tashana waa ka amar qaadana hadda yani waxay tahay waxuu kula taliyo kaga amar qaadana haddow saas yastamiru xaal ou amar weydiinayo ou la tashanayo yani tale uu weydiinayo fiiha ardadaas shanigeeda faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inii anigu asabtu ardan dhul ayaan helay bikhaybara khaybar aan ka helay lam usib maalan maal ma aanan helin qadu hadda ka hor kuwa isaguba maalkaas anfasu yani ka qaalinimo yani ka wanaag badan cindii aniga agtayda minhu maalkaas maal ka wanaag badan maalkaas ma aanan oo ka qaalisan qaala waxa uu yidhi marka nabiga al marka igala tale maalkaas sidee yeelaa buu leeyahay qaala nebigu wuxuu yidhi inshita haddaad doonto xabasta aslahaa asalkeeda ayaad xabisaysaa maxaa laga xabisaana beecaa laga celinaya inshita haddaad doonto xabasta waad haynaysaa aslahaa asalkeedaad haynaysaa watasadaqta bihaa waadna sadaqaysanaysaa marka meeshaan watasadaqta bihaa yaa ibnu daqiiqilciid wuxuu leeyahay laba macnaa ku suuragal ah bimacnaa waxaa weeyaan in loo jeedo damiirkan bihaadan inuu u noqonayo asalka laftirkiisa watasadaqta waad sadaqaysanaysaa bihaa bilasli oo asalkii la xabisay ayaa sadaqaysanaysaa lafdiga daahirkiisa saasuu u muuqdaa bacd alculamaana waxay dhaheen macno labaaday ka muujiyeeno mudaafa xadfanay dhaheen meeshaas oo bimacnaa waxaa weyaan waxaad ku yeelaysaa in la qadara marka ay bitamariha in mudaaf lasoo qadaro oo la layidhaha watasadaqta waad sadaqaysanaysaa bihaa ay bitamariha miraheedaad sadaqaysanay dhulkaas labadaas macnaa suurtagal ku ah marka kii la yidhaahda macnuhu waa isku dhow yahay macnuhuna waxau noqonayaa in asalkii la xabiso oo beeca laga xabiso lana sadaqaysto asalkaas sidee loo sadaqaynaa wixii kasoo baxa un baa la sadaqaynaa daan la gedi karin sida keliya loo sadaqaysanayo waa manfacada ka soo baxdo ardadaas manfacada ka soo baxdo ama miraha ka soo go-o yaa la sadaqaysana marka taasaad sadaqaysanaysaa wy inshita haddaad doonto xabasta aslahaa asalkeeda ayaad celinaysaa ood xabisaysaa beecaad ka xabisaysaa watasadaqta waana sadaqaysanaysaa bihaa miraheeda bisamariha miraheedaad sadaqaysana ama asalkii manfacadii kasoo baxdaad sadaqaysanaysaa qaala waxau yidhi fatasadaqa biha cumaru cumar waa sadaqaystay oo marka shuruudii cumar ou u yaalay marka waa maxay annahu laa yubaacu lama iibinaayo asluhaa asalkeeda lama iibiyo wey walaa yuuraku lama dhaxlaayo oo aniga ehelkeyga iyo dadkayga ma dhaxlaayo walaa yuhabu lama hibeeyo oo la hibeyn maayo nacam fatasadaqa bihaa cumar waa sadaqaystay fi lfuqaraai buu ku sadaqaystay jihooyinkii waqafka uu u yeelayba haddana lagu sheegaa marka fatasadaqa bihaa fi lfuqaraai buu ku sadaqaystay fuqaradii iyo fi lqurbaa qaraabadii wafi riqaabi iyo addoommada fii sabiililahi iyo jihaadka iyo wabni sabiili iyo musaafirka wadayfi martida laa junaaxa shuruuddiisi baa socotee laa junaaxa wax dembiya ma ahanin calaa man qof korkiisa weliyahaa maamulo maalkan dhulkan qof maamulay wax dembiya kuma laha an yakula minha inuu ka cuno bilmacruufi si la yaqaano macruuf oo uga cuno wayucimu uuna ka quudiya sadiiqan saaxiib oo isagu markaa meesha kusoo booqday ama saaxiib nin la-ah inuu ka quudiyana wax dhibaataa mala weyl dembi kuma laha hayra mutamawilin xaal uusan ka maalaysanaynin hayra mutamawilin xaal uusan ka dhiganaynin maalan maal xaal uusan ka dhiganaynin isagoo yani maal aan ka dhiganaynin inuu ka kaydsado maal ka dhigta lama rabo mutafaqun caleyh xadiis bukhaari muslim baa soo saareen walafdu limuslim lafdigana muslim ayaa iskale fii riwaayatin lilbukhaariy riwaayadka aan akrino bukhaari riwaaya usugnaata waxay leedahay tasadaq biaslihi nebigu wuxuu yihi asalkiisa sadaqayso laa yubaacu lama iibiyo walaa yuhabu lama hibeeyo walaakin yunfaqu waa lagu waa la nafaqaynaya amaruhu mirihiisa marka bihaadan ay bisamarihaa in laga wado marka macnahaana kalaada rajaxaay oo waxa la sadaqaysana inay tahay mirihiis waa dhul moogta waxu geeda lahay ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya awalan asxaabtu inay aada ugu dadaali iyo dadkii marka culimmadii salafkay waaweyneyd inay aada ugu dadaali jireen maalkooda kan ugu qiimaha badan inay bixi jireen oo ilaahay ugu dhowaan jireen allana dadku waaba amrayo qofku inuu wax ugu liito oo haayo inuu bixiyo ma aha nacam hahay oo qofkii marka inuu yidhaahdo yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min dayibaati maa kasabtum mima akhrijnaa lakum min alardi walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquun walastum biaakidiihi ilaa an tugmiduu fiih yani shayga xun ha u qasdinino sadaqada ha ula qasdinino oo idinkuba aydnan qaadanaynin ilaa idinkoo indhalaabaya wax adigiiba aan kugu fiicnayn dadkii haye allah ugu dhawaani maxaa wax loogu dhawaana wax ugu qiimaa badanay ahaada nebigana markii la weydiiyey sala allahu aleyh ali wasalam luqun la xoreeyo ta ugu khayr badan markii la yidhi wuxuu yidhi anfasuhaa cinda ahliha tan ugu waxtar badan dadkeedana ugu qaalisan taas in la baxshaa marka ay ku jirta aayadan waatay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun khayrka iyo samafalka ma gaaraysaan ilaa aada bixisaan waxa aada jeceshihiin aa wax ka bixisaan aayaddaa markay soo degtay abu dalxa waa tii uu yiri zayd bin sahl radia allahu canhu waa tii nebiga uu ku yiri aayaddaanaa soo degtay buu yidhi waina axaba maalii ilaya biyaruxa eh, aniga wuxuu yihi maal ama biyaraxa maalkayga wuxuu yihi waxaa loogu jacayl badanya beertaas biyaraxa eh, biyaraxa marka eh, ilaahay dartiisaan u bixiyey oo ay iga qabo yidhi yaa rasuulallah rasuulkii marka wuxuu meeshaa doonta yeel markaasuu rasuulku wuxuu yeelay bani camihi faqasamaha ilaa bani camihi wuxuu u qeybiyey ilma adeeradiis qaraabadiis uqeybiyey saa darteed culamada meeshaas waxay ka istimbaadeen ninka waaqifka ah hadduu shardiyo isaga uu yidhaaho sida hadda cumar uu yeelayo qole heblaayo iyo qole heblaayo hala siiyo qole hiblaayo unbaa la siina haddii laakiin shardi uunan samaynin uu yidhaahdo maalkan waa waqfay fuqaradan waan waqfay uu yidhaahdo yaa la siinaa marka aqaaribtiisaa la siinaa marka ama wuxuu yidhi fuqarada unbuu iska idlaaqay yaa la siinaa dadka ugu dhowdo dadka aqaaribtiisaa la siinaya sababtoo ah nebigu saasuu sameeyey sal allahu alayh wasalam abu dalxa saasuu ku sameeyey masaladaasi culamada ka istimaalan marka waxaa weeyaan salafku inay maalkooda kan ugu qiimaha badan ay ilaahay u dhawaa jiren saasaa laga qaadana marka xadiidkan nam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa waqfiguba inuu yahay in asalka la xabiso beeca laga xabiso wixii kasoo manfacadana la nafaqeeyo oo la sadaqaysto taas in waqfiga uuya in shita xabasta aslaa watasadaqta nam waxaa kaloo xadiidkii sidoo kale uu caddaynaa in haddii jihooyin la magacaabo waqfiga jihooyinkaas unbuu ku koobnaana fuqaradii iyo qaraabadii iyo addoomadii lagu xoreeyo jihaadkii fii sabiilillah hadii la ilaaqo waa jihaadkii musaafirka martida shan lix waayo intaas lixdaas qolo ayuu ayuu waqfqolo ah, ah, ayuu u waqfay marka wixii sifadan laga hel unbaa qaadanaya qani oo kale hadda xukama soo gelaa ilaa inuu yahay qof markaas ibnu sabiil inuu ahaan inuu ku qaasamo wixii tilmaamahan le baa la siinaya waqafka ninka marka waaqifka ee wax waqfayo shuruudiisa in la ilaaliyo waxaa kaloo xadiidka laga qaatay iyadana mas'alo muhiima ah. waa ninka wax waqfaayo waqafkiisii wax ma ka isticmaali karaa isaga oo waxma ka cuni karaa waqafkiisa shaygii oo waqfay isaga wax ma ka cuni karaan imaamu albukhaari waxuu ka istimbaaday xadiidka intiisa dambe laa junaaxa calaa man waliyaha an yakula minha bilmacruuf ninkii maamulaayo wax dembiya maaha inuu wax ka cuno mar haddii ninkii maamulaayo la layii waxaa dhici karta ninkii kaba inuu maamulaa suurtagal saasuu yidhi imaamu lbukhaari oo markuu baabaystay wuxuu yihi baabun hal yantaficu alwaaqifu biwaqfihi waqad ishtarada cumaru radia allahu canhu laa junaaxa calaa man waliyahu an ya'kula minha markaas istinbaadkiisa intaa marka waa xadiidkii markaasu wuxuu yidhi waqad yeli lwaaqifu wagayruhu waxaa suurtagala kii waqfay inuu maamulo keyrkiis in shaqaalo looga dhigana suurtagal idan marka mar haddii la caam yeelay waa waa isticmaali karaa waaqifka laftigiisa marka aada fiq cajiib badan marka meeshaas uu ka bixiye alimaam lbukhaari raximah llah sidaasoo kale meel kale istimbaad kalena waa keenay wuxuu yidhi wakadalika kulu man jacala budnatan aw shay-an lilahi falahu an yantafica biha kamaa yuntafacu biha gayruhu wuxuu yidhi sidoo kale ninkii neef ilaahay dartiisa usadaqeeyey oo ama hadyi ka dhigay oo u wado hadyi in lagu soo qalo waa kori kara neeftiisa waa isticmaali kara oo hadyiga inuu karo oo ku gaaro isticmaalo waa u banaan tahay waana manfaca iyada laftirkeeda shaygiina waa shay ou sadaqaystay ou la baxay marka taas labada masalena waa qiyaas masalena xadiidka u ka istinbaaday imaam lbuhaari marka imaam lbuhaari wuxuu kamid ah aimada muxadisiinta oo fuqahada aweliba ah oo kitaabkiisana fiqhi iyo xadiis ay iskula wada jiraan taraajimtiisana dad waaweyn ay wareerinaysa qaabka wax u istimbaadayo marka ay arkaan marka waa iska waxaan mabaan waa qofaan wax u fiirsanin waay qofka dhahaayo kutubulxadiis wax fiqiga kuma yaalin maxaa fiqiga ku yaala bukhaari haddaa barat wax ku yaalla male kuleeya hada bukhaari asaga un baan gaarin fiqigiisa maan waa ka buuxaa fiqi ayb wuxuu yihi marka laa junaaxa calaa man weliya marka waxaa laga qaatay meel calaa mantaas waxaa laga qaatay ninkii wax waqfay laftirkiisa hadduu maamulaayo inuu isticmaalo waqfkiisa oo uu shaqaale ahaan wax uga qaadan karo an yakula minhaa inuu ka cuno bilmacruufi laakin si macruuf macruufku marka muxuu u laabana curfiga u laabana war nin ninkaanoo kale oo shaqadaanoo kala qabto muxuu qaataa muxuu cunaa intaasoo cunaya inuu ka badsado lama rabo wayudcima ou quudiyo dhib ma laha sadiiqan saaxiibkiisa inuu ka quudiyo wax ka siiyana waa dhibaato mal ayra mutamawilin xaal aan isagoon ka dhiganaynin maalan maal isagoon ka dhiganaynin muttafaqun caleyhi lafdulmuslim wafii riwaayatin lilbukhaariyi tasadaq biaslihi sadaqayso laa yubaacu lama gado walaa yuuhabu lama hibeeyo walaakin yunfaqu samaruhu mirihiisa alla nafaqeeya wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal bacata rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau diray cumara cumar ayuu diray cala sadaqati sadaqada ayuu u diray alxadiid wa fiihi waxaa ku jira xadiidkaas wa amaa khaalidun khaalid ibn lwaliid faqad ixtabasa wuxuu xabisay yani waqfay ixtabasa wuxuu waqfay adraacahu duruucdiisii dagaalka wa actaadahu iyo qalabkiisii hubkii yani hubkiisii fii sabiili illahi ilah jidkiisa muttafaqu caleyhi bukhaari muslim ayaa soo saaray xadiidkan marka waxaa laga qaadanayana marka in waqfiga oo marka mashruuc inuu yahay oo la waqfi karo qofka hub hubkii uu haysan jiro isaga uu lahaa inuu waqafka dhigi karo inuu marka duruucdii sidoo kale hub dagaal u haystay inuu waqfi karo dadka mujaahidiinta kuwa qisadaanna waxay ahayd waa markii la yidhi intuu nebiga cumar diray ayaa wuxuu cabaas iyo iyo iyo iyo ninka la yidhaha ibnu jamiil iyo iyo wuxuu yidhi iyo khaalid ma aynan sadaqadii ma aysan soo bixin markaasuu nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu yihi cabaas isaga wuxuu yidhi eh, sadaqadiisa an anay korkeyda tahay culamada marka waxay yidhahdeen waa ka hormarsada rasuulka inuu ka hormariyey ayaa laga yaabaa saasuu marka uu leeyahay ana anay dusheeda tahay amaa khaalid ibn waliid faqad ixtabas adraacahu actaadan fii sabiilillah waxa lagu leeyahay maban wixiisii dhammaayba waqafuu ka dhigay masaladan wuxuu ka istinbaadaa imaamu lbukhaari in curuud tijaara zaka inay ka waajibeyso ay culamada qaarkood ka istimbaayaan waxaa kaloo iyadana marka ninka kale amaa ibnu jamiil amaa wuxuu yihi maa yanqim ibnu jamiil ibnu jamiil muxuu qoonsanaya ilaa an kaana faqiiran faaqnaahu llah faqiiru ahaa ilaahay baa hodan ka dhigay wax siiyey xawdi yani wax cudurdaara oo zaka hadduu diida male waay ninkaas labada labadan kale cudurdaara ama khaalidun faqad ixtamasa wou waqfay adraacahu duruucdiisa dagaalka waa actaadahu iyo hubkiisa actaad waxaa weya waa aalaat lqitaal fii sabiililah buu ku waqfay muttafaqun caleyhi baabu lhibati hibadiiba u baabay alhiba macnaheeda waxaa la yidhahdaa macno caamana waa leedahay macno khaasana waa leedahay macnaheeda caamka hibada waxaa soo gelaayo hadiyada yani waxaaso dhan baa soo gelaya sadaqada iyo hadiyada hibaday wada gelaan adaa marka macnaheeda caamka ah saa darteed imaam albukhaari baabu eh, hadiyada iyo hibada eh, khaaska ah waxa dhan waa isdhexgeliyey baabu uga wada baabulhibati wada baabeeyey laakiin macnaheeda khaasku hadda halkaan waxaa weeyaan tamliikun bilaa ciwad hiba waxaa leedaha tamliikun bilaa ciwad qofku inuu wax milki siiyo qof kale isagoo wax ciwada ka qaadan tamliikun bilaa ciwad waa isagoo qofa wax siiyey adugu siiyey waxna kama qaadan ciwad oo uga qaatay uga bedeshayna ma jiro cayntiina waa la siiyey marka shay cayn ah ayaa la siiyey hooley bilaa marka wax ciwadana lagama qaadan min bedel can inucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma waxaa laga wariyay ana abaahu aabihiis ataa bihi rasuul allahi rasuulka ula yimid sala allahu alayh ali wasalama faqaala wuxuu yidhi inii anigu naxaltu bni haada wiilkaygan kana ah waxaan siiyey oon u hibeeyey ghulaaman baan u hibeeyey addoon kaana lii anigii sugnaadoon lahaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi akulla waladika ilmahaaga oo dhan naxaltahu miyaad mi u hibeysay yani naxalta kulla waladika naxaltahu ma uu hibeysay awlaadaada oo dhan mila haadaa kan oo kale u hibeysay faqaala waxau yidhi laa maya faqaala rasuul lah sal sl rasulka waxau yihi farjichu kaceliy hadaba marka u laabo kaceli kaceli wafii lafdin riwaayo kale waxay fandalaqa abii aabahay baa tegay ila nebiy buu ila tegay nebiga xagiis sala allahu alayh ali wasalam liyushhidahu si uu usoo marqaati geliyo calaa sadaqatii aniga sadaqadayda marka waxaa marna sadaqaa lagu tilma marna hibadii baa lagu tilma marna nixlaa lagu tilma isku wada macno hibada laftiga sadaqo faqaala nabigu wuxuu yihi afacalta haadaa kan ma samaysay ma u samaysay biwaladika kullihin ilmahaaga o dhan ma u samaysay qaala wuxuu yihi laa may uma samayn may qaala nabigu sala allahu alayh ali salam wuxuu yhi itaqu llaha alla ka cabsada wacdiluu cadaalad fala beyna awlaadikum ilmihiina dhexdeeda cadaalad ku dhaqa ilmihiina farajaca abii aabahay waa soo laabtay faradda tilka sadaqat sadaqadaas uu celiyey iga celiye mutafaqun calayhi idana bukhaari muslim baa soo saaray wafii riwaayatin limuslimin riwaaya muslim usugnaatay qaala nebigu waxau yidhi faashhid markhaati geli calaa haada kan korkiisa hayrii aniga heyrkay markhaati geli eyrkay markhaati geli ordoo cid kale markhaati uga dhiga ani markhaatiga iga dhiga riwaayo kale waxay fainii laa ushhidu calaa jawri fainii laa ashhadu calaa jawri aniga jawr kama markhaati kacoy jawr uma qaala wuxuu yihi nabiga ayasuruka maku farax gelinayaa an yakunuu inay ahaadaan laka adiga ay ku ahaadaan filbiri xagga baarinimada sawaan isku mid inay ku ahaadaan majecesha kulligood ilmahaago dhan xagga baarinimada inay isku mid ka noqdaan majecesha qaala balaa buu yii inaan iska daay waan jecelaha qaala nabigu wuxuu yihi falaa idan hadaba hayeeli haddii baarinimada kulligood inay baari ku noqdaan aa wada jeceshahay kulligood cadiyada ka sin qaar hadaad goonasiisa qaar kalena u diida waa cadaalad daran ay midda kale cuqdaday keenaysa kuwi aad kii aad ka tagtay waa ku nacaya cuqdada unbau kuu qaadaya baarinimadiisa dhow waa baarinimo la-aantiisa sababaad u noqonaya adiga marka marka islaamka maxaasiintiisay kamid tahay halkan marka eh, axaadiistan waxaa weyan waxaa laga qaadanayaa hibada ah, eh, ilmaha loo hibeynayo in laga sam hibeey taasaa marka laga qaadana oo xadiidka waxaa qaatay a marka waajibisay in cadiyada lagu simo ilmaha taasaana imaamulbukhaari ou qabaa ou caddeeyey daawuus iyo thawri iyo axmed iyo isxaaq saasay qabaan aimadaas o dhan in ilmaha lagu simo waxsiinta cadiyada yani hibada iyo wax lamidka amaa eh, bacdu lmaalikiyana way dheheen saas waa qabaan culummadan aan soo sheegno dhanna waxay leeyihin hadday dhacdo in ilmihii lakala loo kala badiyo caqidadaas baatil sharci ahaan waa ku baatil waxayna daliishadeen nebigu inuu yiri yani fi bacdi riwaayaat uu yiri iga kac tag eh, fa ashhad eh, calaa gayri geyrkay soo markaati gelin riwaayadka qaar ay leedahay fa inii la ashhadu calaa jawrin aniga jawr ma markaati gelayo eh, maka markaati noqona mar hadduu nebigu jawr ku tilmaamay waa baatil ay dhaheen marka culimadan marka taasay qabsaday waxay yidhahdeen waalidku inay ilmaha cadiyada ay ku simaan mustaxab waayay leeyihin xadiidka daahirkiisa laakiin qolada hore ayuu xoojin waraajixuna waxaa weeye qowlka aimada hore ay qabaan oo hadda mustaxab waayo lama dhihi karo sababtoo ah dadii aada ugu adkeeyey warkan inay kulligood kubaarnimo noqdaan marta orod baa cid kale guul guulid baa ku jira bax qof kale markhaati geli n hayla imaana cid kale geey bax marka maaha inay cid kale markhaati ay geli karto laakiin macnuhu waxaa weeyaan mar hadduu nebigu iska dheereeyey jawrna oo ku tilmaamay de waxaas inaan la dhihi karin marka waa waa waa karaaha inaan la dhihi karin bal waa waa waxaa weeyaan waa xaaraam in loo kala fadiyo jumhuurtu ayagu marka iyo iyo iyo aimadan saas isku khilaa isku khilaafeen aimadan marka bukhaari iyo imaam axmed iyo isxaaq iyaana raajixa iyo thawri qowlkooda laakiin tafaadulka in loo kala badiyo mar bay banaan tahay oo marka ay banaan tahay waxay tahay haddii sabab ay taallo sabab ku qumtay ilmaha mid kamida sabab ku qumtay haddii ay keenayso cadiyada in lagu bixiyo waa banaan tahay iyada kulligood in laga simaana shardi ma aha masalan ilmihii mid kamida ayaa muxuu yahay marka waa waa luguhu la-ya waa jiis luguhu la-ya qofkaasoo kale marka wuxuu u baahan yahay waxyaabaha uu u baahan yahay kuwan baahi umaba qabaanba haddii marka isaga xaqiyo la siiyo wax wax ku gato ama marka eh, wax uu ku socdo la siiyo kale kuwaana loqada la dhihi maayo ma garateen taasaa marka eh, tafaadulku marka waa banaa ibnu xajar wuxuu leeyahay wayajuuzu tafaadulu in kaana lahu sababun kaan yaxtaaja alwaladu lizamaanatihi nacam iyo wadaynihi iyo wixii lamida ayb masalan mid kamida ah. ah ilmihii baa wuxuu yahay kaba soo qaad inuu dayna lagu leeyahay kuwa kale deyn laguma laha waa laga bixinaa daynta la dhihi maayo intii ninkaan dayn looga bixiyo kuwaana hala siiyo markaasoo kale tafaadulku waa jaa-is waa banaan yahay laakiin mar sabab aanay jirin in loo kala badiyo ma banaano midda la diiday marka taas waa nacam wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal ibnu cabaas waxaa kaloo xadiidkan laga qaatay in eh, jumhuurtu ayagu mustaxabnimada waxay ka qaateen fa ashhid calaa haada hayri orod heyrkay markhaati geli oo hadday xaaraam tahay nebiga cid kale u markhaati geli ma dheheenay yidhaahdeen laakiin taasda waa madhab yani taas saxiix ma ah sababto a markuu le orodba cid kale u geyso uma jeedo cid kalea kuu xalaaleynaysa ee waa guulguulida igala tag aniga waxaan waxaan aniga igala tago cid kale ugeey orodbax marka waaba fahmaa qofka laftirkiisa in laga wado yani tahdiid in laga wado iyo maahane inaan laga wadin keyrkii baa kuu xalaaleyna inaan laga wadin waxaa kaloo laga qaata xadiidkan waalidku wixii uu siiyo ilmihiisa inuu ka cesho karo laakiin tacdiidkan de hibadan inay baatil tahay nebiga budlaanu ku xukumo calaa asaas inay baatil taho uga celiyey marka laakiin hadday hibo saxiixa ay tahay waalidku wiilkiisa ma ka cesho karaa haddoo wax siiyo dib ma uga ceshan karaa mase ugama ceshan kara waa ka cesho kara xadiidkeedana waa noo imaan doona insha allahu tacaala wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alayh wali w salam nabigu wuxuu yihi alcaa midka ku laabanayo fii hibatihi hibadiisa shayga uu hibeeyey ninka ku noqonaayo dib ugu noqonaayo kalkalbi ey oo kale waa yaqii u matagaayo uma markaa dabadeed yacuudu u laabanayo fii qay-ihi matagiisa ku laabanayo marka qof ey markaa matagayo matagiisa ku laabanayo ayuu lamid yahay mutafaqun caleyh wa fii riwaayatin lilbukhaariyi riwaaya bukhaari usugnaatay laysa lanaa annaga haddaan muslimiin nahay malihin buu yiri nebiga mathalu sawi xumida maahmaahdeeda anagu malihin alladii midka yacuudu fii hibatihi hibadiisa ku laabanaayo kalkalbi ey oo kale waa yarjicu fii qaylihi mataggiisa ku laabanayo halkan marka culimmadu waxay ka qaateen hibada in lagu laabto oo qofkii waxaad ku sadaqayso dib uga qaadato inaysan banaanayn oo xaaraam ay tahay xurmadaasna waxaa laga qaatay riwaayada dambay sariix ku tahay laysa lanaa mathalu sawi bu nabiga alay sala slam annaga haddaan muslimiinna ma ma xun melihin maxaa laga qaadana marka maamahdii xumayd marka maxay noqotay waa ey marka matagii matagiisii ku noqonaya haddaan naga muslimiinna maamaha nooma ah dee muslimnimada iyo u ka hadlayna nebiga waa tii kaamilka ayadoo dhamaystirtirneyd nacam marka jumladan laysa lana mathalu sowma laftirkeeda waxaa laga qaadanayaa eh, in xaaraam ay tahay sababtoo ah haddaysan xaaraam ahayn mahmaha xun looma keenin mahmahada xunna qof mu'mina maba qaatay lidalika marka ibnu kathiir aayadan markau macnaynaya tafsiirka qawluhu tacaala yani waqdud min sawtika ina ankara aswaati la sawt lxamiir codka yani midka loogu nacayb badan yahy waa dameerka codkiisa waxaa laga qaadanaya qaylada badan iyo yani qofku inuu qof qaylo badan oo noqdo codkiisa kor u qaad qaada mar walba bilaa macna inay xaaraanba tahay sababta meesha wajhu istidlaalkuna wuxuu yahay buu yidhi dameera lagu shabahayo dameerna matelkiisa matel xun inuu yaha la sheegay matel xunna mu'min ma laha layii wixii mumin ousa lahayn waa maxa marka waa wax lagu dambaabay halkaas ku istimbaaba walacalla marka riwaayadan bukhaari wuxuu u keenay laysa lanaa matalu sawl taxriimka inuu ku cadeeyo inuu rabo ibn xajar maxaa yale riwaayada hore laftirkeeda waa laga garan karaa laakiin xanafiyadaa iyagu waxay dhaheen maya xaaraam ma ahana sababto ah eygu mukalafba ma ahana ey ma tagay oo matagiisi ceshtay maxaa ka maxaa ey hadda maxaa la ey muxuu yahay ey masaa laakiin waxaa weya marka laba meelay uga hoos baxday qofkii oo ey lagu shabaho wax xun ogta matagii isaguna wax la qurunsado waay ibnu daqiiq ciid saasuu leeyahay laba meelaa marka qurunka uu ka imaanay eygiiyo awalba qurun ahaa oo yani najaas ahaa iyo oo wax lagu shabaha iyo matagii isna lamida ah. matagii yani isaguna qurun ah. marka halkaa marka ma ahan yani eyga isaga takliifkiisa iyo lagamaba hadlin laga hadlin maaha laysa lanaa mathalu sow idaan cadayn usiya ah wacan ibni cumara radia allahu wacan ibni cumara wabni cabaasin radi allahu canhum waxaa laga wariyey can inabiy sala allahu alayh ali wasalam qaal nebigu inuu yihi laa yaxilu lirajulin nin uma xalaal ah muslimin muslima an yucdiya inuu siiyo alcadiyata siisma uma yarjica fiiha ou ku laabta markaas ila alwaalida waalidka ma ahna fiimaa wixii yucdiya ou siinayo waladahu wiilki ilmihiisa waalidku wuxuu ilmihiisa siiye waa ka esho karaa so masalada marka xadiidkii hore qaacido guud waay shay aada hibaysa ma ku laaba karo ilaa fii bacdi almasaa'ila laga soo reeba masaa-ishaas maxaa ka mid a waalidka waa ku laaban karaa wiilkiisa xadiidkaana cadayna waxaa kaloo iyadana sidoo kale qofka uu ugu laaban karaa hibada aan la qibdoonin hibada aan gacanta lagu soo dhigin waa cisho kartaa qofka isana qof baa waxaa tidhi nin waxaan kuu hibeeyey beer intaasoo hebtar ahaan kuu hibeeyaa ninkii marka wixii ma uusan qibdoonin gacanta kuma soo dhigin ibadaas dib waa u cesho kartaa waxaa qarniga dhaaf waa dhihi karta xoolaygana iska yeelanayo sababtoo a ah, hiba oo hayru maqbuudo ah lama qibdoono haddaad dhimo lahayd adigana dhaxaltooyadaa qaybsa lahayd ee ninkaa lama siiya hibada marka ay maqbuudo tahay oo gacanta lagu soo dhigayo qofka milkigiisa ay soo gashaan ilaa haddii aan gacanta lagu soo dhigin ee lagu yidhi anuu gurigaasaan kuu hibeeyniyaho furihii iyo dokumentigii iyo aan lagu seeninna oo adig aad dhimato intaan wax lakala wareejinin xoolahaas marka dadkii dhaxli lahaa ninkaasa iskala gudi adiga shuqul kuma li laabudda in la qibdoodayo masaa badan baana ku dhisan masalada waxaa kaloo lagu laaban karaa hibada qofkeeda markau bixinayo oo u bixiyey in lagu abaalmariyo yani hibada marka aad qofka u hibeynaysay haddaad ugu hibaysay inuu itaabo kuu sameeyo kugu isna wax kale uu ku siiyo kugu abaalmariyo haddaa saa u samaysay waa ku noqon kartaa warxigiisii waa dhihi karta ee uusan ku siinin xadiidkeeda iyadana waa imaan doona insha allahu tacaala maxaa yeele waxa la diidaya waa inaad fahamto orka masalada waxa weeye hiba ma lagu laaban karo waxaa loo leeya wax aad ilaahay dartiis ka bixisay ood ajar ku raadsatay inaad dib ugu laabato ma aha ninkan laakiin hibada markau diibayo hamigiisiiyo inuu wax ku helo xag alla uma uusan bixinin midkaas amaalow ku laaban kara masaa-ishaas iyo hibadii waxaa kaloo loogu laabo karaa miiraax inay kugu soo dhex dhaxlo nin baad u hibaysay shaygii iska haystay waa dhintay adaa dhaxal dadkii dhexli lahaad soo gashay adig aa ah kamid noqoto waa qaadane dhaxalkaagii mamnuuc ma noqonayo ma garateen marka masaa-ishaas intaasaa laga soo reeba masalada wacan ibni cumara wabni cabaasin radia allahu canhum waxaa laga an nabiyi sala allahu alayh ali wasalam laa yaxilu lirajulin nin uma xalaalaha musliman oo muslima an yucdiya inuu siiyo alcadiyata siismada uma markaa dabadeed rijica fiiha oo ku laabto ila alwaalida waalidka maane fiima waxa yucdiya uu siinaya walada waladkiisa rawaahu axmedu walarbacatu wasaxaxahu tirmidiyu wabnu xibaana waalxaakim ayb tirmidina xadiidku a isaga wuxuu yihi xadiidun xasanu saxiix saasuu xadiidku u saxiix waxaana laga qaadanaa waalidku inuu ka cisho karo wuxuu u hibeeyey wiilkiisa ilmihiisa wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyay qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalama rasuulku wuxuu ahaa yaqbalu mid aqbala alhadiyata hadiyada ayuu aqbali jiray wayusiibu calayha waana abaalgudi jiray rawahu buaariy buhaari nabiga alayh salaatu salaam hadiyada waa aqbali jiray gaalay muslimba waa ka aqbali jiray gaalay muslimba wuu ka aqbali jiray hadiyada wixii loosoo hadiyeeyey abaalgudna waa sameyn jiray walidaalika markuu dhimanayo waxyaabihii nabiga uu ka dardaarmay kamid ahayd wufuudda idiin soo wafdisa oo hadiyada idiin keento u abaalguda saan anigu u abaalgudi jiro o kale saasuu yihi nabiga sal l slam xadiis abu daawuud ku sugan xaadiidkan marka laga qaadana hadiyada in la aqbalo oon la diidin saa adi qofka waxba warsanin wax sii aadanin oo isaga oo kuu gartay waa ka qaadanaya cumar markii uu yidhi yaa rasuul allah yani qof iga faqrisan sii maalkan waatii nebigu uu yihi sala allahu alayh ali wasalam qaada maalkan khudhu fatamawalhu qaadee maal ka dhigay wixii adiga aadan damac aadan ku raadinin iyo su-aal iska qaada yiri maalna ka dhigay hadiyadu marka qofka saas wayusiibu waxaa kaloo laga qaadanaya hadiyada in la abaalgudo oo qofka hadda wax kuusoo hadiyey adigana inaad marka wax u hadiyeyso haddaadan u hadiyey karin jazaaka allahu khayra inaad u duceyso wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal wahaba rajulun nin baa u hibeeyey lirasuulillahi rasuulka sala allahu alayh ali wasalam naaqatan buu u hibeeyey hal ayuu usoo hibeeyey hibadii iyo hadiyadii waxna isku dhex daray waxaa kaloo xadiidka hore laga qaadanaya rasuulku inuu hadiyada aqbali jiro sadaqadana oo is aqbali jirin min xayfiyati marka nebiga calayhi salaatu salaam xaggiisa marka la fiiriyo sadaqada uma banaanayn hadiyada laha u banaan dhinaca marka furuuqay kala yeelana ayb an ibni cabaasin wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal wahaba rajulun nin baa hibeeyey lirasuulillahi buu usoo hibeeyey sala allahu alayh wali wasalam naaqatan hal fa ataabahu calayha waa u abaalguday faqaala waa ugu abaalguday faqaala wuxuu yidhi radita niyo ma raalli noqotay qaala wuxuu yidhi ninkii laa maya nin reebaadiyo oo ahaa reebaadiyona deb ma yaqaanaan ixtiraamka nebiga iyo tacdiimkiisa iyo oo xaqa eh, xaqa aho uu leeyahay marka waxa weeyaan waan iska xoolo jecel yihi qaala wuxuu yidhi laa maya fazaadahu waa u kordhiyey faqaala wuxuu yidhi radita ma raalli noqotay qaala laa buu yidhi may fazaadahu waa u kordhiyey qaala radita qaala nacam buu yidhi rawaahu axmed wasaxabu bn xibaan imaam axmedaa weriye ibn xibbaanna xadiidkaa saxiix yeele waana xadiid saxiixa riwaayadka qaar waxay ku daraayaan iyagu imaam axmed iyo ibn xibaan waxay ku ziyaadiyeen laqad hamamtu anlaa attahiba hibatan ilaa min qurashiyin aw ansaariyin aw taqafiyin walle waxaan ku fakeray inaanan cid kale hibe aanan ka qaadanin ilaa qof quraysha ah ama ansaari ah ama taqafi ah reer faqiifa ma aha yani dadkaas reer magaalay ahayn reer saqiifna daaif ay deganaayeen ansaarna de madiinay deganaan qurayshna makay deganaayen reer magaala ahay markaa nebiga waxau ka hadlaa reer baadiya waxau ka qaadana wixii laga qaataba nebiga dayn deyna uga dhigan bal waa kusii cusleeyey wax ka tiro badan u kaga qaatay marka ma marka waxaan ku hamiyoy dadkaa inaan dadkaas magaalada magaalooyinka joogo inaan ka qaato mar walbana de baadiyo sa waxaa dhibkiisa wataa mar walba sababto ah jafwo waxaasaa laga qaadaa dadkii marka cilmigio laga fogaado cilmigio laga fogaado jumcadii iyo jamaacaadkii laga fogaado jaf wou leeya wa lagu faani wax lagu faana maaha qofku marka waxaa laakiin maray fiican tahay hadday magaaladayda fidno intay ka dhacdo diinkaagii a hayso weyso markaas waa la ammaanay qofka inuu baadiyaas iska tago oo maxaa yeele diinkii iyo iyo marka laysku fiiriyo manaaficdii waxaa batay mafaasidii manaaficdii mafaasidii baa badatay magaalada dee ku badad laga tegaya wakti hadda gooni ay ulaadahana ma jirto xilli asxaabta waktigii yani sifiin iyo agteeda waa ti salamata bnul akwac iyo baadiyay iska aadeen sacdi bn abi waqaas ka dheeraadeen magaalooyinka saysan dhibaato iyo waxaan u gelin marka ambiyadana ilahay wuxuu kasoo saari jiray magaalooyinka magaalooyinka lagasoo saari jiray wacan jaabirin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal marka nebiga inuu itaabey jiraa laga qaadan hadda xadiidkaa wacan jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi alcumraa liman wuhibat lahu alcumraa waxaa weyaan marka qofku inuu yiraahdo shaygan intii cumrigaaga yahaan ku siiyey acmartukahaa shaygan waa ku cumri siiyey alcumraa marka taasi hadalkaas cumrada liman axad ayay usugnaatay wahibad lahu loo hibeeyey ninkii sidaa wax lagu siiyo ninkii la yidhi acmartuka iyaahaa gaarkaanan adiga ku siiyey inta cumrigaagu yahay saas ka qaadan liman ayay usugnaatay wahibad lahu loo hibeeyey marka hore riwaayadan akrida inaa kadibaan usoo jeesanayna axkaamta mutafaqun caleyh walimuslimin muslim waxaa usugnaatay amsikuu calaykum war haysta amwaalakum maalkiina haysta walaa tufsiduuha ha iska fasaadinina fainahu man acmara qofkii cumro cumro eh, yani cumri siiyo maal intii cumrigiisa ku siiyey man acmara cumraa fa hiya iyadu liladii kiibay usugnaatay ucmirahaa la cumri siiyey intii cumrigiisa kii la siiyey usugnaato iskale xayan wamayitan nolol iyo geeri walicaqidihi iyo ciribtiisa dambe ilmahoo dhalana ayaa siila haddow dhinta ilmihiisaa sii qaadanaya wafii lafdin riwaayo kale waxay ahayd inama alcumra alcumra allatii taas oo ajaaza rasuulullahi rasuulka uu baneeyey sala allahu caleyh ali wasalam an yaquula inuu yidhaahdo waayo qofka iyo laka adaa iskale xoolahaani walicaqibika iyo ciriy ciribtaada dambe wixii adiga aada sii dhasho fa amaa idaa qaala hadduu dhaho iyo laka adaa adiga ayaa iskale maacishta inta aada nooshahay fa inahaa tarjicu waa usoo laabanay ilaa saaxibiha way usoo noqona qofkii markii hore dhiibay waliabi daauda wnasaa-iy abi daauud iyo nasaa-i waxaa usugnaatay laa turqibuu tanna waxaa weya alruqba alcumra wruqba isku macno laa turqibuu ha suginina hasugin samaynina qaabku waxa weeyaan muraaqabadu waxa weya labada qof mid kastaa midka kaloo sugaa oo wuxuu leeya haddaan aniga hor dhintana adaa iskale xoolahan haddaad adigu dhimatana ani iisoo noqonayo xoolaheyga anaa iskale labadooda marka ninba ninka kale dhimashadiisa suga korana laa turqibu hasuginina hasusuganina walaa tucmiru ha cumri siinina xoolo qofki inta cumrigiisa hasiinina faman urqiba shay-an qofkii loogu korto shay aw ucmira shayan ama shay loo cumri siiyo fahuwa liwarasatihiba warasadiisa usugnaada dadkii dhaxaldooyadiisa yaa riwaayaad kala badan yihin xadiidka jaabir iyo riwaayadan muslim oo labaad xadiidka mutafaqun caleyhi oo jaabir hore riwaayada jaabir oo muslim oo weriyey iyo lafdigan kaleo inama alcumra alatii ajaaza rasuulu lah sal l slam iyo midda kaleo ka farcamayso abu daawud saddex riwaaya meesha tahay khulaasada marka hore alcumra iyo waruqba an sheegeynaa laba macnoo isku mid ah alcumra waruqba macnaheeduna alcumra waxaa laga qaatay min alcumri oo qofku marka uu bixinayo shayga ayuu wuxuu leeyahay acmartukahaa adaan ku cumri intii cumrigaaga yahay ku siiyey shaygan saasuu leey markaas alcumrabaa loo bixiy sasaa loogu loogu bixiyey alruqba iyadana marka waxaa loo yidhi waxaa weeyaan waa issugashaa ku jirta maalkan igdaartan adaan ku kusiiya haddaaniga kaa hor dhintana adaa iskale hadda adiga iga hor dhimatan ana iisoo laabana marka muraaqabaa meesha ku jirta iyo isu korasha ayb jumhuurtu marka waxay qabaan iyagu eh, alcumra waruqba inay isku macno tahay masaladan marka xaafid ibnu xajara si fiican riwaayaadkan intuu jamciyey wuxuu kasoo saaray saddex nooc inay ukala baxdo alcumra waruqba u kala baxdo ulbaarigi sida uu ku cadaynayo oo wuxuu yidhi riwaayaadkan hadda uu sheegay oo kale intuu sheegay wuxuu yidhi waxaa kasoo xasilayso yidhi riwaayaadkan saddex xaaladood xasuusnaha saddexda xaaladood xaaladda koowaad waxay tahay qofku inuu yiraahdo hiya laka walicaqibika daartaan gurigan adiga iyo faracaaga iskale inuu yiraahdo fa hada sariixun wuxuu yihi tanu marka waxaa fii anahaa lilmawhuubi hadduu sidaas dhaho hiya laka walicaqibika uu yiraahdo sariix waayo ninkaas in la siiyo xoolaha daartaan daartaani adaa iskale iyo wixii kaa farcamo iswa mar damba kuma noqon karta adeega ninkaad uhibeysaa iska qaadana taas marka iyad waa taas waana midda lagu xambaara alcumra liman wuhibat le xadiidka hore midda labaad xaaladda labaad waxay tahay qofku inuu yidhaahdo hiya laka maacishta niyow adaa xoolahan daartaan adaa iskale inta aada nooshahay hiya laka maacishta inta aada nooshahay adaa iskale fa idaa midta haddaad dhimato rajacad ilay anay iisoo laaban saasuu leeyahay daartan adaa iskale inta aad noosha haddaa dhimata anaa iskale ana isoo laabanaysa midaani marka waxaa weya iyaduna caariya muaqata oo saxiixa hadoo caariye u siiyo kale ninkii ayb waana saxiix hadduu dhinto marka asagay usoo laabanaysaa hadduu dhinto asaga ayay usoo laabanaysaa noocan iyo noocii ka horreeyey marka waxaa caddaynaya marka riwaayada zuhri yani noocan labaad waxaa cadaynaysa riwaayadan oo inama alcumra alatii ajaaza rasuulu lahi sal l slam an yaquula hiya laka walicaqibika faama ida qaala hiya laka maa cishta fainahaa tarjicu ilaa saaxibiha xadiidkaasaa cadeyni nooca labaad xadiidkeeda kaas ha naam labada noocba waxaa cadaynaya nooca koowaad iyo nooca labaadba riwaayadan wa fii lafdin taasaa daliil u ah labadii xaaladood aan sheegnay wa wafii lafdintaa daliilu inama alcumra alatii ajaaza rasuul lah sal l slam an yaquula hiya laka walicaqibik hadduu saas dhaho hibo wa khalaas mar dambe kuma laaban karo fa amaa idaa qaala laakiin hadduu dhaho hiya laka maa cishta waa xaaladii labaadee inaga noo tahay fa inahaa tarjicu ileyha say usoo laabanaysa ilaa saaxibiha akharu culamaana saasay qabaan in shardigaa uu ansaxaayo jamaaco shaaficiyada kamidana saasay dheheen inkastoo culamada shaaficiyada badankood ay dhaheen hadduu dhaho inta aada nooshaa adaa iskale haddaad dhimatana anay igu soo noqone shardigaas ma ansaxayo ay leeyihin shaaficiyada badankood laakiin culamada shaaficiyada qaar ka mida iyo aktar ulculamaa waxay qabaan inay ansaxayso saasana raajix ninkii marka waalidkay usoo laabanaysa midda saddexaad xaaladda saddexaad waxaa weeyaan inuu itlaaqo oo yidhaahdo acmartukahaa daartaan waa ku cumri siiyey beertan ayaan ku cumri siiyey lafdiga acmartukahaa bisu idlaaqa farciisa ma sheegaayo noloshiisa ma sheegaayo ana iisoo laabanaya ma sheegaayo waa idlaaqayaa keliya riwaayat abi zubayr marka waxay tusaysaa xugunkeeda inay lamid tahay xugunka hore tii hore ayay la xugun tahay tii hore maxay ahayd xugunkeeda inaysa kusoo laabanayn hadaad tirahdid adiga iyo faracaaga iskale ma kusoo laabanay male tanna saasoo kale haddaa idlaaqda kusoo laaban mayso waxaana u daliila riwaayada walimuslimin midda oy war wuxuu yidhi amsikuu calaykum amwaalakum maalkiina hays walaa tufsiduuha fainahu man acmara cumraa fahiya liladii ucmiraha xayan wamayita walicaqibiha saa iskale maalka markay maalkiina delleel ka fiirsada leeyahay saddexda xaaladood marka waa kaas haddii la idlaaqo iyo haddii uu yiraahdo adiga iyo faracaaga iska leh labadaas xaaladood makuu soo laabo karto haddii aad tiraahdid laakiin inta aad nooshahaad iska leedahay adiga ama aad tiraahdid anay iisoo laabanay haddaad dhimato adiga markaa ku laaban karta riwaayadka saddexdaa marka iskusoo dudub riwaayada koowaad waa riwaaya mulaqa alcumra liman wuhibat lahu mulaq riwaayada muslim waa fasire oo haddii la idlaaqo inay marka xayan wamayitan ba adiga ninkaa inuu qaadanayo loo hibiyo ma garatee riwaayada marka saddexaad leh oo fii lafdin uu leeyahayna laba xugun baa ku jirta oo haddaad qeyd samayso inay adiga kuusoo laabato iyo noloshiisa aada ku qeydo oo kuusoo noqonaya dhow dhow haddii kalena ma kuusoo noqonayso oo aadan qeyd ku samayn riwaayadku marka saasay kala tahay wacan cumara radia allahu canhu qaal cumar waxaa laga wariyey marka alcumra rukban inay isku macno tahay taasaa saxan oo imaam lbukhaarina labada ayuu baabaystay baab alcumra warukba kadibna marka xadiidkan waxau keena marka eh, xukunka alcumraada ayuu ka hadlay wacan cumara radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi xamaltu calaa farasin faras ayaan waqfay fii sabiili lah ilahay jidkiisaan ku waqfay yani jihaadkan kuwa aan u waqfeyo manaa xamaltu calaa farasin farasaan qaaday hadda maahan macnuhu waxaa weyaan farasaan yani sadaqeeyey oon waqfay fii sabiililah ilahay jidkiisaan ku waqfay jihaadkii fa adaacahu saaxibuhu saaxibkiisiibaa dayacay fadanantu waxaan maleeyey anahu isagu baa'icuhu mid gadaayay inuu yahay biruksin qiimo aada u jaban mid ku gadaa inuu yahay ayaan maleeyey fasa'altu rasuul allah baan weydiiyey sala allahu alayh ali wasalam can dalika arrinkaas ruuxii shaki kaa galo ishkaal kaa galo inaad wixii markaas aqoon ule inaad weydiiso oo asxaabta inaysan masaa iska geli jirin wax walba oo baabu baabulxalaal walxaraam inay aada uga fiirsa jireen faqaala nabigu wuxuu yihi laa tabtachu haka ka iibsanin wain acdaakahu bidirhamin dirham baa kugu siiya hal dirham xataa hadoo kugu siiya ha ka gadan alxadiid muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saareen marka fa adaacahu macnaheedu waxay tahay si fiican uma uusan hagaajinin waayo waa ku gabood falay faraskii aan inuu ku jihaado aan u siiyey ninkii waa ku gabood falay saasuu marka uleeya waxaa kaloo iya marka eh, xadiidku marka waa dheeraad dabcan halkan marka de cumuumka xadiidkan ha ka gadanin wain acdaaka u bidirhamin waxaa lagu soo taksiisinaya hibadii inaan lagu laaga karin xataa beec ahaan inaan loogu laaga karin shayga aada hibaysa xataa min baabi albeyc washira inaad ugu noqon ilaa xaalaadka haddana aan sheegayna maaha sida keliya aad hiba ugu noqon karto maxay ahayd meeqa xaaladaan ka hadalna dhaxal waalidka wiilkiisa hibada aan la aan la aan aan aan la qibdoonin iyo midda qofkeedu ou sawaabka ku rabo isaabada ou ku rabo intaa marka waxaa weyaan ma lagu noqon karo walow shiraadadadkeeda sababta loo reebayo adig inuu soo gato cumar looga reebay culimadu waxay dhaheen ninkii markii hore ku samafalay markaan dambe uu ka gedaya xoogaa abaalo u haaya marka waa waa wax yarunb inuu mar walba wax yar kuseenayo waa iska caddahay taas marka waxaa la diidaya wixii marka qofkaana dar alla ula baxay wax yaray ugu soo noqonaya hadhow marka wixii inay wax yar ugu soo noqona soo dar alle ula baxay yaa loo diidaa sawaabkii marka saa inuu uga yaraayo wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariy can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu wuxuu isku hadiyeeye taxaabu waa isjeclaanaysaan isku hadiyeeya oo waa isjeclaanaysaan oo hadiyada waxaa ka ratib maayo marka maxabaa ka dhalanaysa maxabadana waa waxa la rabo marka shay marka mudaalaba waxyaabaha marka maxabada dadka inay muslimiinta isjeclaadaan keeno hadiyadaa kamida waxaa kamida salaantoo laysku faafiyo ayaa kamida waxyaabahaas dhan rawahu lbukhaariy xadiidka bukhaari baa weriy fi ladabi lmufrad buu ku weriyey abu yaclana waa weriyey biisnaadin xasanin xadiidkana waa xadiid sanadkiisa u xasan yahay sida xaafidka oo talkiiska ku sheegay wacan anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi tahaadow isku hadiyeeye faina alhadiyata hadiyadu maxaa yeele tasullu waxay siibaysaa asakiimata waxay siibaysaa cuqdada tasullu waxay siibaysaa asakiimata urgunud cuqdaday siibaysaa qofka cuqdada qalbiga waxaasay bixinaysaa rawahu lbazaar biisnaadin daciifin buu ku weriye bazaar isnaad daciif uu ku weriye laakiin xadiidka horaa looga kaaftooma wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu yihi yaa nisaaa almuslimaati muslimaadka haweenka muslimaadka ahow laa taxqiranna jaaratun haween deris ah yaanay xaqirin lijaaratiha deriskeeda aanay ka xaqirin oo yaraysanin inay wax u hadiyeyso walow firsana shaatin ri ba ha ahaatee ri qoobkeedba ha ahaatee yani waxuna hau hadiyey ha yaraysanina yaa nisaa almuslimaati haweenka muslimaadka oo laa taxqiranna jaaratun haweeney yaysan yaraysanin oysan xaqirin lijaaratihaa aysan uga xaqirin deriskeeda walow inay u hadiyeysa walow firsana shaakiri majinteed ma ahaata muttafaqun caleyh xadiidka bukhaariiyo muslim ayaa soo saareen waxaa weyaan walow firsana shaati waa lole waa wax aada u yar oo hilibka uusan ku oolin ba sheega xataa yarka oo hilibka badanba uusan ku oolin xataa isku hadiyeey maxaayl jacaylaa laga raba jacayla ka dhalana mutafaqu caleyh wacan ibni cumara radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh ali wasalam qaal nabigu wuxuu yihi man wahaba hibatan qofkii hibe hibeeyo fa huwa axaqu biha isaga ayaa ku xaqnimo badan oo hibadiisa inuu ku laabto maa lam yutaf caleyha haddaan laga abaalmarinin haddaan laga abaalgudin haddii qofkii markii looga abaalgudo laakiin hibadii lagaaga abaalguday makulaaga aa masalada daa ay sheegeen qofka marka hadduu hibada u bixinayo in looga abaalgudo waxaa wey marka hadii marka uu dhiibay wixii uu dhiibay looga abaalguday ma ku laaban karo haddaan looga abaalgudin sii waa ku noqon kara rawahu xaakim baa weriye saxa waana saxiixeena wlmaxfuudu min riwaayati ibni cumar sida maxfuudka riwaayada ibni cumar can cumara uu ka werinayo qowluhu xadiidka marka waxaa maxfuuda inuu mawquuf riwaayada marka rafcinaysa waa riwaaya riwaaya shaadba xadiidka marka waa mawquuf saa ku yahay laakin mawquuf waxaa weeyaan marka eh, istinaas marka waa gelay oo mawquufka weliba imaam maaliga sanad saxeixa ku weriye man wahaba hibatan ninkii hibe hibeeyey lisilati raximin qaraabo xiriirin darteed u hibeeyey ow calaa wajhi sadaqatin ama sadaqa ahaan u hibeeyey fainahu laa yarjicu fiiha ku laaban maayo waman wahaba hibatan qofkii hibe hibeeyey yuraa anahu inamaa araada biha tawaab loo malaynayo ujeedada u hibeyna inuu wax ku raba dheeraada isaga wax in lagu siiyo ama dheeraad aadan ama wixii wax lamid a ah ha noqdaane huwa calaa hibatihi ninkaa hibadiisa ayuu leeyahy waa ku laaban karaa yarjicu fiiha idaa lam yurda min haddaan loogaga raalli noq looga raalli garaynin oon laga is oon laga abaan looga abaalgudin waa ku laaban karaa aa marka dhowrka masaloon sheegeyna bilahi tawfiiq sal allah sala alay